subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka falaqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s waa subaxnimo talaadaha taariikhdan ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha sagaalaad labada kun saddex iyo labaatanka qodobada saaka aad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah maalintii shalahayd xubnaha mucaaradka maamulka koonfur galbeed waxay kuna la qaateen gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waxaana inta badan looga hadlay sidii maamulka koonfur galbeed ay ugu dhici lahayd doorasho inkastoo maamulkaasi uu ku adkaysanayo in madaxweynaha madaxuleedkiisa ay wax ka dhiman yihiin hase yeeshee xubnaha mucaaradka koonfur galbeed oo muddooyinkii dambe kulamo ku yeelinaya magaalada nairobi iyo sidoo kale magaalada muqdisho ayaa waxay markaasi doonayaan inay tagaan magaalada baydhabo inkastoo ay soo baxayaan warar ku saabsan inaysan mucaaradka in mucaaradka loo diiday inay qaadaan diyaaradaha duulimaadyada ee tagaya magaalada baydhabo wararkii ugu dambeeyey iyo falqeyn arrintaasi ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan dagaaladii u dambeeyey ee ka dhacay gobolka shabeellada dhexe ayaan sidoo kale eegi doonaa iyadoona wararka ay sheegayaan in maleeshiyada aad u tiro badan oo al-shabaab ay ku goodoonsiiyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeelada dhexe xubintii kalmaan ayaa qayb ka ah waa mar kaliyo falaqaynta wararka aan bahnay dad is aaminaa noo qolay isku u dambaa noo qolay isku aaba'aa noo qolay dhulkaan fahamnay dadis aaminaa noo qonays ku mamsuucan baan ahay eebow allahayo adiguna nataagi ilaahu

heestaasi waxay daafurahayd barnaamijka falqeynta wararka oo subax walbaad ka dhegeysataan idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho muddo waxauu khilaaf xoogan ka taagan yahay muddoxileedka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafdagareen waxayna xubnaha mucaaradka ay doonayaan in magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ay ka dhacdo doorasho madax bannaan oo markaasi guud ahaanba ay ka qeyb galayaan shacabka maamulkaasi hase yeeshee waxaa khilaafka u dhexeeya mucaaradka iyo hogaanka maamulka koonfur galbeed waxaana la sheegayaa in markaasi mucaaradka ay doonayaan in magaalada baydhabo ay maalmaha soo socda tagaan hase yeeshee maalintii shal ahayd waxay kuna la qaateen mucaaradka gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waxayna ka wada hadleen sidii loo qaban lahaa doorashada maamulka koonfur galbeed inkastoo weli wax war aan kasoo bixin hogaanka maamulka koonfur galbeed ugu horreeyay madaxweynaha maamulkaasi mucaaradka ayaa waxaay sheegeen in maalmaha soo socda oo shanta bisha ah ay markaasi tagi doonaan magaalada baydhabo hase yeeshee warar ayaa sheegaya oo weli aan soo shaacbixin in mucaaradka loo diiday inay tagaan magaalada baydhabo sida ay horeba u sheegeen waxayna baaq u direen hogaanka maamulka koonfur galbeed oo ugu baaqeen in aysan qallaaso ka dhicin magaalada baydhabo maadaama ay doonayaan in ay doorasho ka dhacaan xasan balaag oo ka mid ah xubnaha mucaaradka koonfur galbeed ayaan wax ka weydiinay kulmadii u dambeeyay ee dhex maray guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya iyo sidoo kale xubnaha mucaaradka koonfur galbeed waa mahadsan tahay dhammaan shaqaalaha iyo maxay ahayd eh, madaxda idaacadda eh, salaamaya guud ahaan soomaalidhan waa salaamaya codkay maqleysa iyo muuq magac taqaana waa mahadsan tahay walaalkay shalay shirka wuxuu daarnaa kolay waa og tahay oo markii shirka laga soo baxay eh, eh, shir saxaafadeed ay qabteen mas-uuliyiinta meesha tagtay iyadoo qoraal ahana eh, khad ku yaala iyagana idaacadbay ka sheegeen tan labaad markaan guda galo inaad xogtaada iga warshatay oo shirkaas uu qoseeyay shirku wuxuu daba socday kulanka asaga kulankii ayaamaha amba socday kii nairobi kii kale intaana nairobi la aadin ahaa laakiin asalkiisu wuxuu ahaa maadaama guddoomiyaha baarlamaanka oo ahaa ninkii gogasha dhigay baydhabo ah, heshiis siyaasadeedka hadda uu ku joogo cabdicasiis ah, ah, garwadeenka ka ahaa ayuu ahaa marka bal maadaama xiligiina uu gebageba yahay guddoonkii baarlamaankana uu yahay hadee ninkii labaada ee dalka in arinta meesha ay mareyso iyo xogihii hadda Eh, yaalay mase laga soo wada hadlay in laisdhaabsada loogu tegay haddii guddoonkii aada la kulanteen oo markaasi heshiiska qeybka baydhabo ka dhacay muddaxileedkani waa dhamaaday aada leedihiin maxaa oo natiijaha ka soo baxay marka mar haddii muddaxileedki u dhamaaday madaxweynihin uusan doorasho qabanaynin sida la sheegay oo isagana uu sheeganayo in maamul goboleedyada loo kordhiyay muddada idinkan aada leedihiin muddaxileedka dhamaaday oo jaro nairobi iyo muqdisho iyo kulamo aada ku yeelanaysaan maxaa natiijo ah oo aad sameyseen horumar aad ka sameyseen kulmadiin wallaahi madaxleedka la kordhiyey oona maxay ahayd eh, madasha eh, maamul goboleedyada iskugu yimaadeen ka dhacay muqdisho ka dhacay madaxleedkaas waa mid fashilmo fashilmowba noqday sababtoo ah waa shaqeyn waayey waad ogtahay tahay madaxweynaha qaranka markii ugu dambeysay waa tii uu baarlamaanka hor yimaada oo yiri hadalkaasi waa fikir oo ahaa waxaan soo go-aaminay oon soo saxiixinay oo sharciyeysmay ma ma noqonin baarlamaanka federaalka inuu ogolaado inuu diido isaga u taalaa waadna og tahayba mar heshiiska markii lasoo gelaayeyna waxaa sharuudda ay ahayd bisha iyo labada bilood ugu horeeyay inay saddex iyo afar qaybood oo ku jiray mawduucyada laga wada hadlay inay wax ka fulaan wayna fuli waayeen waad og tahay oo oh, guddiga joogtada baarlamaanka federaalka iyo dadkii markaas gacanta ku hayay eh, documentiga eh, sheekh eh, aadan maxamed nuur oo oh, u gudbiyey baarlamaanka waa laga reebay waxaasoo dhan waxaa laga wada hadlayna waxay ahaayeen keliyaato wixii markaas shuruuc sharciga quseeyey oo baarlamaanka federaalka quseeyey oo dastuuri ah unbaa la keenay documentsan saas u qoran kaas horta xagga iska dhig waa wax laga gudbay noqotay madaxweynaha xilkiisa oo dhamaaday hadda heshiis siyaasadeedka ku jooga waxaan qabanay iyo ma qabanayo wax lagagala hadlaayo ma aha heshiiska waxaa garwadeen ahaa ahaa madaxweynaha federaalka iyo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka garwadeen ka ahaa waktigii lasoo ballamay inaanan dhooreynay maahayn inuu wax qabanayo inaanan qabanayn doorasho dheer inayna dhacayn wax isaga lagala hadlaayo oo hadda yani mawduuc aho dooda ay ka taagan tahay ma aha waxaan xishmaynaynay aan dhowraynay aan ilaalinayn waxay ahaayeen heshiiska lasoo galay ee madaxda ugu sareysa dalka ay soo gashay ayaan ilaalinaynay wixiina waa dhamaadeen shan maalmood iyo afar maalmood wax loo gaaray aan u dhiman waxaan u socno keliya ta waxawaay inaan ogeysino madaxweyne eh, gudoomiyaha baarlamaanka meesha xaaladdu ay marayso kadibna eh, madaxweynaha federaalka aan ogeysino kadibna maalinta sidaan u ballanay waay shanta bisha baydhabaan ku soconaa doorashaa dhacayso hadalna kama taagna taas waxaa la sheegay in mucaaradka aysan baydhabo tagi karin oo diyaaradihii loo diiday oo aysan qaadi karin idinkana waxaad leedihiin baydhabo aan tagaynaa shiraan ku qabanayna baydhabadii sideed ku gaaraysaa wallaahi meel ilaa hadda ama nuqol soo baxay oo masameel oo wasiirka arrimaha amniga gudaha oo koonfur galbeed soo istaagay mase war saxaafadeed laga sheegay oo mucaarad lama soo qaadi kara meel lagu dhahay aan ognahayba malaha Eh, hadal maxaade baraha bulshada iska wareega waa aragnaa laakiin waxaan kuu sheegayaa koonfur galbeed waa lawada leeyahay shaksiga hadda joogana gaar uma laha kan ka maqana gaar uma laha soomaali oo dhana wada leh reer koonfur galbeeda wada leh xilligii la ballamayaan sugaynay maahena waa la diiday iyo waa la yeelayaa iyo waxaas baraha bulshada wareega wax naga qoseeya male koonfur galbeedaan aadaynaa saan u sheegnay waaye shanta bisha hadii koonfur galbeed aan tegi weyno waxaan sheegaynaa beena shanta bisha koonfur galbeed aan u soconaa doorashaana ka dhici doonta da koonfur galbeed hadda maamula ah ka jira oo dowlad aqoonsan tahay soo maamulkaas ma fiicneen in aad cabashadiina kala hadashaan sidaad rabtaan aad weydiisaan cabashada markii qofkii ogola lagala hadlaa saaxiib hadii aad xanuunsan tahay ood xanuun sheeganayso aan kudhaha brastmola kuu roon adna aada tiraahd barastamaolka waxa iga galayaan laakiin madaxa ay xanuunay madaxaaga inaad goysatid inaad eh, eh, eh, dhaafsid aday kugu xiran tahay wixii waana ah wixii tala ah wixii tusaale ah, mar hora loo sheegay waa ka madax adeegay xilligii hadii uu dhamaadayna qof hadda lagala gorgortamaayo kale male heshiis kale nooma yaalaba heshiiskaasaa noo yiili heshiiskii waa dhamaaday heshiiska haddoo dhamaadayna xilligii doorashada iyo qabanqaabada la geli lahaa waaye kaasina wuxuu ahaa xasan balaag oo ka mid ah xubnaha mucaaradka maamulka koonfur galbeed oon wax ka weydiiyey kulmadii shalay dhex gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya iyo sidoo kale xubnaha mucaaradka iyadoona magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ay sheegeen in ay tegi doonaan maalmaha soo socda weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqaynta wararka qaybihii dambe barnaamijka falaqaynta wararka ayaan isla soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalmaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar iyo nusafadaan war midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe ah federaal adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiyaa allay leedahay war kalamaaney ayadoo shabaab dhiigga cabadhooban yahay ciidda dhibka shacabku waagii baryaba dhiilla yahay taagan dhimashadu xaddaaf noqotay iyo dhaawac iyo maydku boobkiyo dhicii gaaray meel ruuxna dhiga waayey ayagoo wadaniyeen dhab iyo sheegta qaran dhowryo ka dhaadhiciyey soomaalidii beenaan lagu dheefin qof waliba wuxuu meel dhigtow qaadan dhaxalkeede taallada kuwii dhaqi jirow cee ma dheragteen garaashiyo wanaag goysaye gacaal aliyo xigaal gudubtay warkalamaanay war ma haysiine gabagii macawisleydoon qaybtiisii koowaad shala qaadannay qaybtii kaleaan idiin hayaa dadkay weydiinaya ninkay sameeye gabagana abwaan mujaahid xasan afra xasan faalaa layidhaah war waxaan maqli jiray haddii lagu faduuliyo laysma feere maanta ee laga jawaaba hadaan kuu fasira taafaalkaa bakoorada warwarkaa ku soo boodin xasan faal wuxuu yidhi hadalada gurucantaa mudday nugu gujeeyeene muddaan godanay oo godanay oo gaajo soco weyne iyaguna intay gool qasheen gibil casaadeene maantayse xaga gowlaliya garas cunayaane nabsigay galeen baa raggaa dhigay gabaahiire gashigay qabaan baa ka badan geedahaa baxaye baryay gowraceen odayo iyo geesiyaal badane godobaan qabo anigoon waqeed geedka cidu keenin oon eed bay indhaha igu gubaayeene anna aan galaayuusi jiray guursimoo kale eh oon gunuunuc mooyee kalaan gaysanoo odhane guudka saad u xiirtay in badan igu ganaaxeene garka oo sunnaha bay ikhyaar jeel ku geliyeene guhaad iyo maxaan ciil dartii gaar isula shawri maxaan labada gelin maalintii geesba kolu jeestay galab iyo habeen iyo maxaan goorna ladi waayey duulkani guryahanagii ayay nagu gumaysteene waa gargaar ilaahay haddii geeshkii noo kacaye allaylehe gar weeyaan inaan garabka siinaaye allaylehe gadhaan sugahayay galabta joogtaaye guullee dagaal maanta yuu noo gudboon yahaye kol hadii garkaa iyo garkaa guluf la oo gugacsidiisii shuftadii jayshku ugu guuxay oo weerar galay nimankii baas laguna guureeyey geesahana laga maray mudday gorodda taageene waa inaan gafuur duubatada gebagabaynaaye godadkooda annagaa naqaan tuuga garar leeye geedkay ku dhuuntaanba waa garan karaynaaye gardaroolayaalow muddaad goolka dhaliseene godob iyo muddaad eeda badan naga gelayseene maantoonkaa golroonaannay waa guulla mahadiiye waa garangar maalmaha adduungeli cayn bawaacayne gashigaad qabteen midhihii waad guranahaysaane guraabaaska joojiya rag waa kii gegsi lahaaye war hadda waxay ka maraysaa wax dhambaagumaadeen ku gabood falaysin wa garsoori lahay waxay ka gudaayaan gashigoodii weye hadda hadda hadda hadda gurigiinu ba'ay warbashiira waxaad ka tagtay kafuur duubatayo indhaha good ku xidhataba gardaroy eh. gardaroy godkaagii eh. wataa lagugu soo galay war waxaan maqli jiray waa eh. waa garilaa nin waliba wuxuu gaystay baa laga gudayaa aryaadhaha waxaa kaloo la yidhi gowraca walaalkayd gaarhayow gibiilkay xanuune gaarhayow aanu ku garawne gaarhayow geyiga ilaali gaarhayow war waxaan kaloon maqli jiray eh. oo shacabkii khawaarijta gumaysan jireen maanta joogaan eh. gacmahayga waxaan laaboon xadhi ku gijaaba eh. garhka iyo waxaan labada low meel isugu geeyey galadaan sugayn iyo wakhtigii wayna soo galay kaxaxabiyahe gardarooy gardarooy godkaagii waa halkaa lagugu soo galay aryaadhaha khawaarij ee kaan wax maqlayna waa tii hore loo yidri ciidamadaynu eh. gefka uma dulqaataan eh. gardarrada ma yeelaan eh. geerida ma diidaan gallaadaan sugayniyo wakhtigii wayna soo galaye war abdulow wali ku tabtay guma ololay la goolaynayaan godin aflay kula goobayaan geedkaad gashaba way gooynayaan guusha iyagaa guusha guusha guusha galadan sugayniyo wakhtigii waa ina soo galaye gobanimaada yadageeshka haye waxay ku hayaan ina garab gashaan galadan sugayniyo wakhtigii waa ina soo galaye war waliba ku tabtay xubka adowga guba waa kuwa gurto gooriyo ayaan gu'la rooraye gobanimaada yadageeshka haye waxay ku galan waa inaad gudaa haddaan sugayniyo wakhtigii wayna soo galay aryadhaha samigay cabduloo yaabayna wuxuu yidhi how kuwaan dadku karaxsaadeen yaa keena kaalmaaday heelaan kuwaan dadku karaxsaadeen yaa keenay kaalmaaday heelaan galadaan sugayniyo wakhtigii wayna soo galaye warkalamaana war ma haysiine eh. waayahan daafaha iyo meelaha dagaalu ka socdaad meeraysanayseenoo muqdisho war kama haysaane eh galaanba waa loogu galay boow dhabarjabin bay isku dayeen warwarkaa dhexgelina kuwa badan oo soo qaxay ayaa magaalada ku soo dhuuntay guryana kiraystay oo degay sidii dadkii kadibna hawshii lagu aqoon jiray ayay is dib u bilaaba kumbatuur iyo bastoolad kugaadayna bilaabeen kii koowaadoo bastooladii wax ku gaadmaagay waa la dhigay raadkiisiina waa la dabagalo gurigu ka soo baxaa la ogaaday ciddii ka kiraysatayna waxaa la yidhi adinku ma lihdin guryaha ciidamadu ka mid yaha maanta laga bilaabo kii ku xigayna bumbatuuruu maagay inta laga daba orda asagana jeegada soo qabtay ninkay gurigaa ka soo baxdaana layriyo xaynka fuuraxuni guri ay ka buuxaan buu geeyey ayagana dhammaantood waa la soo qabtay gurigiina waa lala wareegay marka guryihii dad uga kiraysta sidii dad caadiya ah, dowladdaa la wareegto hantideeda ku biireen maqanii baa ka dhacday waar kuwaa ninkii ka kiraystay wuxuu yidhi bad baan galay alla ilahe bad baan galay iyo ceel gundheeroon qundhadow fariisti war ma lacag jeclidiiyo eeday war dadku ayagaa falane meeqa la dhahayo qofkaad guriga ka kiraysanayso iska fiiri ubow dadka maxaa looga yaqaana masubad baa ku taalla haye ka kiraysa aduu guriga garnayl marya soo guntaday war waxaa hore loo yidhi intuu shabaab kuu jiraa buumbada kuu jirtaa marka haddii gurigaada ku soo ama gurigaa qarxaya ama waa lagaala wareegaya oo haddama waxaadna leedahay inta shabaab idiin jiraa gurila'aantuna idiin jirtaa war dadka ku marmarsiyoonaya ma ku taalla meeqaa ladhahaya garawaa guriha ka kiraysan aryadhaha war ma haysiine ra-iisul wasaare xamse waxa uu la kulma jaaliyadi soomaaliyeeda maraykanka joogtay waa dhintay waa baxsadeen miyuu mar kale yidhi war annagu soo noolana idinku waa noorshinaa muu yidhi war sida bini'aadanka u dhaqma ma yidhi aryaadhaha warkaan ha dhex gelininee ra'iisul wasaaruhu waa ka yaabiye soomaalida u qudbeeyey wuxuuna yidhi haddaan ka hor waagii tataarka baqhdaad waxaa ka dhacday in dadkii la dulleysto oo la bahdilo fayl la soo geliyo ka kadibna gabar yar inyuu timidati tiri dhammaantiin fooraarsada si aan qoortiinna u gaaro ka kadibna ay tiraahdo seeftiyaan iska soo ilaabee sidiinan sii ahaada ka kadibna iyo seefti soo qaadata dhammaantoor madaxi uga wada jarta yakoo sidii u fooraara ummadu haddii la dilo cabsiduna ka badatana saasay naqataa shabaabna waxay dadkanya ku sameeyaan waa wixii tataarku sameeyoo kale hada dadka iyagoo iyo la bahadila ay kacaddahayaan iyo nimidaan naf ku afuufnayo yidhi mugaasay dhiig yeesheenoo had hadda waa dagaalamaa war madaxweyne xasan sheekh shabaab uu u maahmaahay wuxuuna yidhi nin oday ah oo duqoobay oo tabar dhigay oo xanuunsan oo meel yaalla ayaa xaaskiisu u timid oo waxay tidhi dardaaran markaas buu wuxuu ku yidhi weli iskama quusan waa ka tagtay oo maalin kale inta ku soo laabatay waxay tidhi niyahow naf ma haysida dardaaran mar kaleo wuxuu ku yidhi haddana weli iskama quusana iga tag mar saddexaaday inta ku soo laabatay ee waxay tidhi niyahow indhahaan u jeedo ma noolaa rabtida dardaaran odaga oo ahay nin aad u adduunya jeclaa mar mar kale wuxuu ku yidhi xaaskiisii iga tag wali iskama quusan haddana islaantii oo aad u xanaaqday odaga waxay ku tidhi warniyow haddaadan iska quusan annagaa kaa quusanna iyo bini'aadam haddaad tahay dardaaran marka madaxweynuhu wuxuu yidhi shabaab waxaan leenahay haddii aadnaan iska quusan annagaa idinka quusannay oo dadkaa idinka quustay oo dalkaad dhibteen oo idinka quustay na dhaafa oo dardaarma oo dhinac naga mara oo lafihiinna kaliya u turoo naga badbaadsada wax ku qaadan maysaan wacdaraha adduunke weydiiya culimada war waxa la yidhi wanwan ilaa la gowraco eh. indhihiisu cirka ma arkaan markaa nimanka khawaariijta ah eh. ilaa cidhibtooda la gooyo caqli ku soo noqon maayo war dagaalku waa jooga waxaan dhihi lahaa eh. koonkaba ilaah leh oo keenay aadmiga kalsoonida hankale buu shakhsigu sama ku keenaa kalamaan hayuurin sidii xaamud karasee ka qayb gala dagaalka u kaca waa kal diriireede war ummadda waa nugu dirtay dhegayso kalamaan warkii ay dhahdo shacabka loo duubo xog nadiifa weeyo dadka lagu karbaashaahe facebookyada haddii lagu harkoongelinna yutuubka shargaraya suugaanta waa lagu madiixa war ninkaan dadka dhuguma diri karo kalamaan furunta waa jiraane dagaalkuna waa afiya adine ma waadan ogayn halyeeyada ku sugan aagga hore ee furunta oo ay ka mid yihiin hankool iyo caraysh iyo taash iyo tam iyo qaar kaloo badan iyo qaar kaloo badan oo haddama waxaad ma leedihiin kalamaan maxuusleyna waa ka mid war kalamaanay war ma haysiin baabuurkii shacabka beledweyne lagu gumaaday oo qawaariijta balaayada ku soo rartay canshuuraa laga soo qaaday buundada uu ku soo gudbaa la ragaana soo damin intiyaa la yidhi haddana waxaan u arkaa kii canshuurta ka qaaday iyo kii waday iyo kan soo damiintay iyo kan soo raray waxba inay isdhaamin oo iskudembi yihiin waar waa ismadhaantay ee dhashid warbowo beled weyne dhinacna inuu nadiif ahdo dhinacna balaaya ku jidho ma dhici kadho war kalamaanay waxaa la yidhi hurdadiiyo shabaabkii wax badan noo harsama diiday hala dilo markay dhalatay oo horarka loo jeestay hundhur baa ka muuqdayo inuu hoos u fooraree halyeyadii ku baxay wiilashii horay u sii aaday sidii bay hujuum ugu wadaan hoota iyo layne halgankii iyo dagaalkan socdiyo hawsha weli taagan hagrashiyo haddaan lagu banjarin hebelba waa seexday halhaleelna laysugu gurmado waa hirgelayaahe haraadiga markaan lay tegniyo habaqlayaashooda kan iyaga u hiilina gadaal naga haraataaya iyo kii hagaag noola wada la hubsa doonee gabadaan sugayniyo wakhtigii wayna soo galaye fariimahaasi xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkan kala socodsiinayay nabadgelyo